رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli siiradii ayaanu ku jirnaa rawdat alanwaar ee siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembaysay waxyigii oo soo bilowday iyo taariikhdiisii sida uu waxyigu markaa ku soo degay iyo xilligii markaa uu soo degay waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waraqa ibnu noofal inta loo geeyey u soo bishaareeyey inuu nebi noqon doono waxaa kaloo loo tilmaamay qoomku inay bixin doonaan rasuulkuna intuu la yaabay buu yidhi awa mukhrijiyahum ma kuwan baa i bixin doona waxaad la timid qof la yimid maba jira ilaa waa lala colaytamay haddiise alla isoo gaarsiiya maalintaa waa kuu gargaari doonaa gargaar adag buu yidhi laakiin ma daahin ee waa dhintay qisada bidaayada nusuulkii waxyiga ayuu ahaa ramadaan inay ahayd weliba leylatulqadri ayaa naloo soo tilmaamay waxna laga cabbiray intaasoo dhan waxay tilmaamaysay ah, ay caddaynaysaa wuxuu ahaa oo rasuulku ee taariikhdu ay ku caddaysaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam xilligaasaa ahaa ee arrintaa iyo waxyaabaha loo waxyoonayay oo dhanba inay ahaa ama uu ahaa mid da'diisa da'dii kamaalka markaa gaartay ama wuxuu gaaray baa la yidhi sinnigii iyo da'dii lagu soo diri jiray rususha fatratul waxyi waxaannu gelaynaa waxyiga kala go'itaankiisii humma cawdatuhu iyo soo noqoshadiisii waxyiga intaa wixii ka dambeeyey wuu kala go'ay marka kala go'itaankii waxyiga iyo soo noqoshadiisii yabkuu markaa ku soo noqday wa kaana alwaxyu waxyigu wuxuu ahaa qad fatara mid qaboobay wanqataca haddana go'ay waxyigii waa fataray oo kala go' ayaa ku dhacay fatar inqitaac waa isku mid bacda awali nusuulihi soo degitaankiisii ugu horaysayba markii ugu horaysay ee marka uu soo degay kadib waxaa ku dhacay kala go' waxaa ku dhacay inqitaac waxaa ku dhacay ayaa la yidhi inuu waxyigii qaboobo bacda awali nusuulihi soo degitaankiisii kahor kadib macnaha soo degitaankiisii kadib ayaa arrintaasii ku dhacday oo wuu kala go'ay waxyigii fatro iyo qabow ayaana soo kala dhex galay xaaladaasaa marka wuxuu tilmaamayaa taariikhdu sida uu waxyiguna u kala go'ay kadibna uu markaa u bilowday bacda awali nusuulihi oo fii gaari xiraa godka xira uu macnaha godka xira uu markaa ku soo degay kamaa sabaqa sidii soo hormartayba saan markaa horay ugu soo tilmaanaybaa wadaana waa sii daa'imay oo wuu jiray haada alinqitaacu kala go'itaanka ayaaman maalmo ayuu daa'im ahaa maalmo ayuu socday waqad acqaba daalika fi اnnabiy waqad acqaba wuxuu ku reebay daalika arrintaa kala go'a ah ee waxyigii uu ka go-ay fi nnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku reebay shiddata alkaabati kaabada macnaha wuxuu ku reebay dhibaato adag iyo walxusni tiraayo adag waxyigaasaa u kala go'ay ee ayaamaha ka maqnaa rasuulku wuxuu ku reebay dhibaato iyo murug adag walaakin almaslaxata maslaxadu maslaxadu kaanad waxay ahayd fii haada alinqitaaci go'itaanka asaga waxyigu inuu go'o waxaa ku jiray baa la yidhi maslaxad maslaxad ayaa markaa ku sugnaydoo inuu waxyigu saa u kala go'o maslaxad ayaa ku jirtay walaakina almaslaxata kaanad maslaxadu waxay ahayd fii haada alinqitaaci go'itaanka asaga ah waayo faqad dahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa alrawcu cabsidii haddii asagoo sidii u soo cabsaday soo cararay iduuduuba yidhi lagu sii wadi lahaa waxyiga in lagu sii wado waxaa dhici lahayd in dhibaato badan uu la kulmo rasuulka laakiin maslaxad baa ku jirtay in waxyiga waxoogaa la kala gooyo waqad dahaba waxaa ka baxay oo ka tegay canhu waa rasuulka xaggiisee alrawcu cabsidii wa tahabbata wuxuu hubsaday min amrihi amarkiisa amarkiisiina wuu sugtay oo wuu hubsaday watahaya-a wuxuu u diyaar garoobay lixtimaali dulqaad inuu u dulqaato midla maa sabaqa wixii dhacay oo kale xiina yacuudu markuu soo laabto waayo rasuulku harka diyaar waaye marka oo wuxuu diyaar u yahay uu u diyaar garoobay haddii mar labaad uu waxyigii kii hore oo kale soo noqdo inuusan cararin inuu ixtimaal sameeyo uu markaa u dulqaato watahabbata wuxuu hubsaday nebiga min amrihi amarkiisa watahaya'a wuxuu u diyaar garoobay liixtimaali dulqaadasho iyo dusha inuu u dhigto midla maa shaygii oo kale sabaqa hormaray oo horay u tegey xiina yacuudu haddii uu soo laabto wa waxasala xasala waxaa xasilay lahu rasuulka u xasilay ee uu helay wuxuu helay attashawufu jeclaysi inuu jeclaadayba inuu mar labaad soo noqdo iyo waal intidaaru sugitaan waayo nebiga inuu dhararo ayuuba guda galayba marka xikmad baa ku jirtay waxyiga kala go'itaankiisii wa xasala waxaa ku soo xasilay lahu rasuulka oo u soo daristay attashawufu ee jeclaysi iyo hilow iyo waalintidaaru sugitaan wa akhada wuxuu guda galay yartaqibu inuu sugahayo majii'a alwaxyi waxyi imaashihiisa maratan ukhraa mar kale wuxuuba diyaar u yahay uu jeclaysanayaa uu hilow u qabaa inuu mar labaad waxyigii soo laabto wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka qad caada mid soo laabtay min cindi waraqati bni nawfal waraqa ibni nawfal agtiisa ayuu ka soo noqday ilaa xiraa xirabuu soo aaday waa godkii liyuwaasila si uu u soo xiriiriyo ama uu u dhammaystirto jiwaaruhu jiwaaradiisii oo fii qaarihi godka uu ku samaynayey wixii cibaado ahaa iyo la darsitaankii uu la daris ahaa uu la jiwaarayuu ku ictikaafayay godkiisa suu markaa u dhammaysto waay ramadaan ma dhammaanin kow iyo labaatan bay ahayd habeenka lagu soo dejinayey qur'aanka markuu warraqa xaggiisa ka soo laabtay rasuulku wuxuu toos u aaday qaara xiraa si uu u xidhiirsado liyuwaasila suu u dhammaystirtuu u xiriiriyo jiwaaruhu fii qaarihi godkiisa la deriskii uu markaa la darsaayey oo kadibna wayukmila inuu kaami yeesho ee uu dhammaystirto maa tabqaa ama maa baqiya wixii ka haray min shahri ramadaana bisha ramadaan wixii bisha ramadaan ka baaqi noqday oo ka haray inuu dhammaystirto falama intahaa markii uu dhammaaday shahru ramadaan ramadaan bisheedii markay dhammaatay oo watamma uu taab noqday uu u dhammaystirmay jiwaaruhu ee ictikaafkiisii jiwaarkiisii iyo godkii qaar ee xero uu la darsahayey nasala waa soo degay min xiraa xiro ayuu ka soo degayoo macnaha wuu ka soo baxay sabiixata subxii gurati shawaal shawaal ay bilow ahayd markii ramadaankiisii uu soo dhammaystay uu meesha ku soo dhammaystay subaxii ay kow ahayd bishii shawaal ayuu ka soo daadegay liyacuuda suu ugu soo noqdo ilaa makkata maka xasara caadatihi say caadiisu ahaan jirtayba waayo bil ramadaan buu meesha ku soo dhammaysan jiray kadibna waa ka soo tegi jiray mar allaala markii uu ka soo baxo shawaal ayuu reerkiisii imaan jiray haddana ramadaanka dambuu aadi jiray saddex sano ayuu saa markaa ku socday rasuulka sal alla calayh wasalam wa yukmila inuu soo dhammaystirta maa baqiya wixii ka baaqi ah oo ka soo haray min shahri ramadaan falama markuu soo gebagaboobay shahru ramadaan ay soo dhammaatay watamma ayna u taam noqotay jiwaaruhu jiwaaradiisii ictikaafkiisii iyo ku sugnaashihii iyo la deriskii godka uu la deris ahaa nasala min xiraa xira buu ka soo degay waa ka soo baxay macnaha sabiixata subxi gurati shawaal shawaal uu bilow ahaa liyacuuda suu dib ugu soo laabta ilaa maka maka dhankeeda xasaba caadatihi siday caadadiisu ahaydba qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka falama istabdantu falammaa goortii istabdantu macnaha mar allaala markii aan soo dhex galay alwaadii waadigi istadamtuguu noo fasiraa ay dakhaltu aan soo galay fii batnihi dhexdiisa waaye calooshiisa markuu u soo socdaa mar allaala markuu waadiga dhexdi ka soo galay nuudiintu waa laynaadiyey buu dhahay nebiga waa lay dhawaaqay fa nadartu can yamiinii midigtayda ayaan fiiriyey falam ara shay-an waxnana ma arkin wa nadartu waxaan eegay can shimaalii bidixdaydii falam ara shay-an waxba ma arkin wa nadartu waxaan fiidiyey amaamii horteeda falam ara shay-an waxba ma arkin wa nadartu khalfii gadaashay ayaan fiiriyey falam ara shay-an waxnana ma arkin waxnana ma arkin buu yidhi markaan gadaashayda fiiriyey fa rafactu ra'sii madaxaygaan marka kor u qaaday fa rafactu waxaan kor u qaaday buu yidhi ra'sii madaxeyga ayaan kor u qaaday fa ra'aytu shay-an shay baan arkay fa ida almalaku waaba malagii jaa'anii iigu yimid bixiraa godkii xira jaalisun haddana fadhiya calaa kursiyi kursi ku fadhiya bayna alsamaa'i waalardi cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa allaahu akbar waayo markii waxyiga laga kala goynahayay xigmadan baa ku jirtay asagoo dhibkii hore ee iduuduubadii haya haddii haddana ka la tusi lahaa way ka darnaan lahayd sidaa darteed baa rasuulka haddana markuu madaxiisii kor u qaaday waaba malagii xero iigu yimid kursi uu ku fadhiyaa haddana xirkay dhowrka inta u dhaxaysaa kaaga sii daran waa suuraddiisii malagnimada suuradiisii malagnimada waaye bayna asamaa'i waalardi eh, wuxuu yidhi marka faju'iftu minhu rucban faju'iftu eh, waa lay cabsi geliyey minhu xaggiisa rucban cabsi faju'iftu minhu rucban waa lay cabsi geliyey xaggiisa rucbi iyo argagax ayaa laygaga abuuray xataa hawaytu ilaa aan hoobtoon ku dhacay ila alardi arlada ilaa arladii intuu iscelin waayey uu u hoobtay nebiga arlada xaggeeda faataytu waxaan soo maroon u imid khadiija faqultu waxaan idhi haddana zamiluunii zamiluunii dafiruunii iduuduuba iduuduuba iduuduuba zammiluunii idada dafiruunii iduuduuba oo wasubuu shuba calaya korkayga maaan baaridan biyo qabow igu shuba buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam biyo qabow ku shuba korkayga fadafaruunii wasabuu calaya maa'an baaridan way idadeen korkaygana waxay ku shubeen biyo qabow fanasalad waxaa soo degtay yaa ayuha almuddafir kaaga isdadayee duuduubanow qum istaag oo fa andir dadka u dhig wa rabbaka rabbigaa fakabbir weyney wa fiyaabaka dharkaaga fatahhir daahirso warujsa qurunka fahjur ka haajir oo ka tag aayadaasa soo degay waayo nebiga iqra markii lagu soo dejiyey nebi maahayn lama soo dirin iqra waa lagula hadlay mudafirna waa lagu soo diray yaa ayuha almudathir haddaa la diray midkaan badan ee duuduuban ee bustaha ku jirow qum istaag wakhti laysduuduuba lama jooge fa andir dadka u dig sanad la caabudaa ilaahay nimcadiisaa la cunayaa xoolihii asaga uu dadka keenaa keyrkii loo gowraca dhibaata adduunka ka jirta mugdi iyo mashaakil bay dadkii galeen asnaan iyo dhagxan bay alla ka dhiganayaa kaca intuu aas qum istaag fa andir dadka u dig wa rabbaka rabbigaa fakabir weynay wa hiyaabaka dharkaaga faqaahir daahirso wa rujsa qurunkii asnaamta fahjurka haajir asagoon weligii sanab caabudin baa la leeyahay kasii fogow haddana wadaalika taasi waxay ahayd qabla an tufrada intaan lagu farad yeelin ka hor assalaatu salaad inta aan salaad lagu waajib yeelin bay ahayd uma intaa ka bacdi xamiya alwaxya baa kululaaday wa tataabaca waana israacraacay intaa wixii ka dambeeyey waxyigii wuu kululaaday wuuna israacraacay wa haadihi alaayaatu aayaadkaa ayadu bid'u risaalatihi waa risaaladiisa bilowgeedii sala allahu calayhi wasalam wahiya ayadu muta'akhiratun waa mid muta'akhiro ah can ilnubuwati nebinimada waxay ka akhirtay bimiqdaari qadar fatrat alwaxyi wadarkii oo waxyiga uu kala go'ay intaasuu muta'akhirka ahaa oo markii iqro lagu soo dejiyey waxyigii wuu kala go'ay muta'akhirna wuxuu xagga nebinimada ka ahaa qadarkii waxyiga uu kala go'sanaa keliya wa tashtamilu waxay kulansatay calaa noocayn laba nooc oo min atakaliifi takliif markaa ah laba nooc oo kalifitaan ah maca bayaani caddayn micigeeda maa yatarattabu calayhi waxaa ka ratibmahaya aayadaha ama alnawcu alwal nooca koowaad fahwa takaliifuhu waa kelifitaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu kelifay oo howl ahaan loogu diray bilbalaaqi gaarsiin iyo wataxdiiri digtoonigelin inuu dadka u dhigo gaarsiiyana wadalika taana fii qowlihi tacaala waaye qum fa andir istaag oo dadka u dig waa takliif iyo howl nebiga loo diray suu dadkana u gaarsiiyo dignina uu siiyo fa ina macnaahu aayaddaa macnihiisa wuxuu noqonayaa xadir innaas dadka uga dig min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa in lam yarjicuu haddaysan ka soo noqonin oo ay ka soo noqon waayaan camaa hum waxa ay ku sugan yihiin fiihi gudihiisa oo min alghayi baadi iyo wadalaali dhumitaan markaa ah hadday ka soo noqon waayaan hadday iska joojin waayaan hadday dhaafi waayaan waxaan ay ku jiraan oo xumaanta iyo baqyiga ah uga dig iyo wa cibaadati hayri illaahi ilaahii almutacaali ee sarreeyey kayrkiisa cibaadada ay ku wadaan hadday ka joogi waayaan iyo waalishraaki bihi u sharig yeelitaanka ilaahay fi aldaati iyo waasifaati waalxuquuqi iyo waalafcaalba ay dhagxaanta ugu sharig yeelayaan arrintaa hadday ka joogsan waayaan oo ay dhaafi waayaan oo ay in badan iskusku sii socdaan digniinta markaasi macnaha waxaad uga digtaa waxa iyo wa cibaadati kayri illaahi ilaahay kayrkiisa cibaadada ay ku samaynayaan ilaahii almutacaali ee sareeya kayrkii iyo walishraaku bihi u shariig yeelitaanka fi daati daatada iyo wasifaati sifooyinka alle xuquuqdii afcaalka alle uu leeyahay oo dhan ay dadka kale ula wadaajinayaan wa ama alnawcu athaani nooca labaadna fa takaliifuhu waa xilsaaritaanka iyo kalafitaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam loo xilsaaree shaqo ahaan loogu diray bitadbiiqi inuu tadbiiqiyo uu ku socdo uu fuliyo awaamiriillaahi subxaanahu wa tacaala ilaaha nasahan ee sarreeya awaamirtiisa iyo walimtisaami laasimitaan iyo ku sugnaansha biha aayaadka uu ku sugo fii nafsihi nafsadiisa amarkaa ilaahay inuu naftiisa ku sugo liyaxraza suu u koobo bidaalika arintaa ama uu u helo uu arintaa ugu helo mardaatiillaahi ilaahay raalli ahaashadiisa ilaahay raalli ahaashihiisa suu markaa u gaarana inuu naftiisa ku iltisaamiyo diinta inuu tadbiiqiyo geliyo amarka alla subxaana wa tacaala iyo wayasiira inuu noqdo uswatun ku dayasho liman uu u noqdo aamana billaahi ilaahay rumeeyey inta ilaahay rumaysayna inuu rasuulku uswa ii ku dayasho u noqdo wadaalika taana waa fii baqiyati alaayaat aayaadka intii ka soo haray fa qowluhu waa ilaahay qowlkiisa wa rabbaka fakabbir rabbigaa weynay macnaah waxaa loola jeedaa qasahu bitacdiim weynayn ku qasyeen walaa tushrik bihi ha la wadaajinin fii daalika arrintaa cibaadada ah axadan axad oo hayrahu ilaahay hayrkii ah wa qowluhu uu yidhi ilaahay wahiyaabaka fatahir almaqsuud maqsuudka iyo danta aahaari aldaahiri minhu loola jeedo waa tadhiiri hiyaabi dharka inuu daahirsado waaye iyo waljasadi xagga jasadka waaye daahirka marka la fiiriyo maqsuudka daahirkee muuqda ee tadhiir hiyaab baa laga wadaa iyo waljasad id wakhti laysa aysan suuragal ahayn liman yukabiru allah qofka ilaahay weynaynaya wayaqifu istaagaya bayna yadayhi alla hortiisa an yakuuna najasan inuu nijaas noqdo mustaqdiran wasaq ah wa qowluhu uu yiri ilaahay warugsa fahjur macnaha waxaa loola jeedaa ibtacid ka fogow can asbaabi saqat illaahi asbaabta carada ilaahay iyo wa cadaabihi keenaysa oo dhan wadaalika taana biaacatihi waa ilaahay adeecitaankiisii wa tarki macsiyatihi waxa asaga u diiday oo loogu caasinayana in markaa laga tago wa qowluhu uu yidhi walaa tamnun tastakfir ay laa tuxsin ixsaanan wanaag ha samayni turiidu aad ula jeeddo afdalu minhu wixii aad samaysay wax ka badan inaad ku hesho fii haadihi addunyaa adduunkan ee kan ah waxa aad samaynaysa kulli hammigaaga iyo hawaabtiisa caaqira ha ahaato oo waxba ha ugu talagelin walaa tamnun tastakfir ha galladaysanin dadka adoo badsasho raba diinsoo idinma sheegin soo xaq idinma gaarsiinin waxa lay siiyo iyo wixii markaa la mid ah ama alaayat alakhiira aayadda dambase fa ashaara fiiha waxay ishaaraysaa ilaa maa yalxaquhu waxa uu haleeli doona rasuulkuu kala kulmi doono oo min ada qowmihi qoonkiisa dhibkooda ah xiina yufaariquhum mar allaala markuu faaruqo fi ddiini diinkuu ku faaruqo oo wayaquum uu u istaago bidacwatihim ila allaahi waxdahu u yuurid ilaahay keligii uu markaa ugu yeero dhib baa soo gaari doona waayo markii hore wuu ka dhex baxay keliya laakiin hadda maxaa imaanaysa kaalaya soo galatayda hadday xaaladaa timaado dadkii akhyaarta ahaa kaba qabiiladii quraysh ahaa iska hor imaad baa imaanaya wuxuu la kulmi doonaa dhibaatooyin oo wayaquul uu u istaago bidacwatihi ila allahi fa qaala ilaahay wuxuu yidhi walirabbika fasbir rabbigaana u sabir rabbigaa dartii u sabir rabbigaaga dacwada aad dartiisa dadka u gaarsiinayso dhibka kaa soo gaari doonana u sabir saas waay macnaha taasaa markaa loola jeedaa taasaa markaa loola jeedaa alqiyaamu bidacwa oo istaagitaankii nebiga uu istaagay haddana dacwada wa qaama rasuuluullaahi rasuulkii alle waa istaagay sala allahu calayhi wasalam calaa afari nusuuli haadihi alaayaat aayadahaa soo degitaankooda kadib raadkooda aayadahaa soo degay ee yaa ayuha almuddahir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wixii noocaasa markay soo degeen kadib rasuulku wuu istaagay sal alla calayh wasalam bidacwati ila allaahi u yeeritaan dadka uu ugu yeero ilaahay jidkiisa subxaanahu wa tacaala waxaysu meel inna qowmahu qoomkiisu kaanuu ay ahaayeen jufaatun kuwa qallafsan kuwa jufa ahoo qalafsanoo qalalan ay ahaayeen laa diina lahum wax diin ahna aysan lahayn diintoodu wax kale ma ahayn ilaa cibaadat alasnaami waalawfaani samanyo iyo dhagxaan in la caabudo maahan walaa xujata lahum wax xujo ah oo ay lahaayeen ama daliila ma jirin ilaa annahum ayagu alfow inay ka heleen maahane aabaa'ahum aabbayaalkood calaa daalika arrintaa walaa akhlaaqa lahum wax akhlaaq ah oo aadaab ah oo ay lahaayeen ma jiro ila alakhdu qabasho oo bilcizati walanafaa kibir isla weyni maahan akhlaaqdooda dhanba isla weyni kibir bay ahayd walaa sabiila lahum wax wada ah oo ay lahaayeen oo fii xalli lmashaakili mashaakilooyinka lagu xalliyana ma lahayn ila sayfa sayf maahane sayftaa ka soo horaysay dad xaaladoodu saas ay tahay yaa nebiga inta loo diray yaa laleeya dacwo gaarsii waxay wax ku xalliyaan waa seef akhlaaqdoodu waa kibir iyo isla weyni wax diin ah oo ay leeyihiin ma jiro ilaa asnaam iyo dhagxaan ilaa caabudo maahane xujo iyo daliil haddii la weydiiyana inaa wajadnaa aabaa'ana baa kuu taala dadka noocaas ah ayuu nebigu la dhex istaagay faqad ikhtaara allaahu ilaahay wuxuu u doortay lahu asaga an yaquuma inuu u istaago bidacwati siran wicitaan sir ah dadkaasi dhibaatada iyo mashaakil ka badan inuusan kor ugu qaadin ilaa xigmaa loo baahan yahay dadka marka diinka la gaarsiinayo dhibkoodana si aad uga badbaado dantaada iyo dacwadaadana aad u gaarsiiso waa muhiim kow marka waxaa la amray inuu u istaago dacwo sir ah oo qarsoodi ah walaa yuwaajihu biha uusanna la waajihin uusan ku qaabilin uusanna u sheegin diinta ilaa man yacrifuhu bilkhayr qofuu khayrku og yahay maahane dadku waa is-aamaan ayadoo jaahiliin la yahay yay dadku kala dabeecad iyo akhlaaq fiican yihiin abubakar oo kale inta uu jahliga ku sugnaa weligii khamre maacdin baa la yidhi weligii waxyaaba noocaasoo kalea laga sheegaa oo khuraafaadka ay ku jiraan inuusan nafkaa gelin dadka noocaas ah inuu ku bilbilaabo iyo wa xubbi alxaqi dadka uu ku og yahay xaqa inay jecel yihiin inay jecel yihiin wafiiqun bihi kalsoonina uu ku qabo dad uu markaa ku kalsoon yahay wayatma'inu ilayhi uu xaggiisa ku xasili karo mar allaala markuu u sheego qof allay lehee wallaahi waxaan waa xaq dhahaya inuu markaa u sheego wa an yaqdima inuu ka bilaabo ahlahu ehelkiisa wa cashiiratahu tolkiisa wa asdiqaahu saaxiibadii iyo wa nidmaahu calaa kayrihim nidmaah waa dadka baashaalka uu ka dhexayn jiray baashaal wadaag baa la yidhaahdaayo waa dadka intay meel wada fadhiistaan ay wada sheekaysan jireen calaa hayrihim keyrkooda inuu kuwaa ka hormariyo saasaa markaa loogu talagalayoo arrintaasaa marka rasuulka la amray inuu u istaago waa xikmad cajiib badan waa arrin loo baahan yahay waa arrin qofka daaciga ah mar walba inuu saan kaga dayda nebiga ay xaqiiqad tahay wallaahi waayo haddaan saan la yeelin dhibaataa imaanaysa nebigii dusha laga hagaayey ee ilaahay subxaana wa tacaala qof kastoo ka hor yimaada xabad kaneeca inta loo soo diro sanka laga geliyo dhiman kartay uu dhiman karay yaa la amraya inuu xuqarsado yaa la amraa inuu dhuudhuunto ayaa la amraa tartiib tartiib inuu dadka ugu sheego ilaan dacwadu waxay u baahan tahay maslaxo waxay u baahan tahay xikmo waxay u baahan tahay arrimooyin badan soo xaq kula taagna keliya ma aha adoo xaq ku taagan ayaa haddana waxaa la rabaa inaad xikmad isticmaasho ayaa la rabaa maskaxiyan inaad isticmaasho yaa la rabaa inaad cadowgaaga badsanin ayaa la rabaa inaad mucaarad ka badsanin waxaa xaq ku taagan tahay nebiga xaquu ku taagan yahay haddana dacwadu waa usir haddana dacwadu waxaa leeyahay qari dhowr sanaysaa ku socon doontaa sida aan markaa arki doonno marka walaalayaal jasiirada waxaa loo barta waxay tahay qaabka dacwada loo wado sababta loo baranayo loo akhrisanayo maxay tahay say nebiga dadka diinka u gaarsiin jiray asagoo khayru khalqillaahi ah way noo imaan doontaa god buu gelayaa sala allahu calayh wasalam god buu ku dhuumanayaa muxuu ku dhuumana aawey ilaahay aawa allihii difaacahayay wuxuu ku dhuumanayaa xaq iyo xaqiiq sida ay tahay in dadka la tusiyo waayo dadkan hadda waan soo tilmaanay waxaan ku soo tilmaanay jufaaf inay yihiin waxaan kusoo tilmaanay seef baa ka soo horaysa waxaan ku soo tilmaanay qof kastoo hadla waxay u maleen inuu ka hor imaanayo dhagaxay caabudaa dhagacaad rabta inaad ka tuurto khamri caleen khamridaa rabtaa inaad ka tuurto see looga tuurayaa marka haddaad ka tuurto adna way ku tuurayaan si aysan arintaa u imaanin yaa si tartiib tartiib ah si maslaxad maslaxad ah akhiiran dhammaan in la wada qabsadaa imaan doontaa marka saas aan yeelna insha allahu tacaala dacwadan ummadana aan si tartiib tartiib ah u gaarsiino aana noqono ummad qudwe ah oo markaa lagu daydo waalcaaqibatu lilmuttaqiina meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam